kitaabu اlaymaani wاnuduuri dhaarihii ayuu kitaab yahay axkaamteedii wanuduuri nadariyaalkii axkaamtoodii dhaar iyo nadar yemiintu marka saddexay u qaybsantaa dhaarta yemiinu lagwi iyo yemiinu اlkhamuus iyo yemiin muncaqida ah ayb yemiinu lagwi waa midda qofka carabkiisa iskaga dureerto oo uu leeyahay nacam wallaahi iyo iyo laa wallaahi iyo balaa wallaahi iyo waxyaabaha lamidkaaba ayb oo qofku markuu sheekaynaya saasaa la yeelay wallaahi wallaahidaas carabka ku dareertay waa iska yemiinu laqwi yemiinu laqwiga marka waxba kama waajibaan ayb dembina maku dembaabayna qofka laa yu'aakidukum اllaahu biاllagwi fii aymaanikum ayb yemiinta yemiinulkhamuuskana waxaa waaye isagoo been sheegaayo oo og inuu dhaarto dhaarta uu dhaaranayo isagoo og inuu beenlow yahay yemiinulkhamuusaa la dhahaa waxaa loogu bixiyey qofkeeda ayay tiimbisaa dembiga yamiinulham marka yamiinulkhamuuska towbay leedahay in laga towbad keeno laakiin kafaaro ma leedahay ma lahan kafaaro ayb maxaa yeeley haddii kafaaro waxaa loo yeelaa wax qofka qalad uga dhacay wax qasad uga dhacay oo uu ku dembaabayo kafaaro ma looga yeelan sida badan ayb marka yamiinulkhamuusku iyada towbo iyo istikfaar iyo xaqii uu ku qaatay inuu celiyo yaa looga fakadaa nacam hadduu dhaartaas beentaa xaq ku qaatay inuu celiyo towbo uu la yimaado iyo nadam iyo shallayto bis intaa nacam laakiin in la yidhaha waxaaga iska hayso kafaaro un la imaw bis dadkii maalkoodii baa si fudud in lagu qaato marka ay ku imaanaysaa ayb saasayna marka alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi iyo ibn cabdilbar iyo ay sheegeen culummada muxaqiqiinta ee ah, khilaafka masaa'ilulkhilaafka ka hadasho yemiinta nooceeda saddexaad waa yemiin muncaqida ah alyemiin اlmuncaqida yemiinta muncaqidada waa midda guntan mayso oo qofkeeda ou dhaar ula qasday wax carab ka soo boodayna maaha hadda kaadib ou been sheegayana ma ma ma ma ahan ayb dhaarta noocaas oo kalea marka waa yemiin muncaqidaan la yidhaahdaa iyada marka waxaa ka waajibto dhaarta in la fuliyo sideedii lagu wado iyo in ama in la xinti qofka intuu ku dembaabo uu kafaargud la imaado dhaartaas marka yemiinta muncaqidada ah fi lmadhab maadi iyo mustaqbal labadaba waa ku dhici kartaa maadi iyo mustaqbal labadaba way ku dhici kartaa haddii uu ka dhaarto shay mashruuc ahoo waajib ah ama sunno ahna waa inuu dhaartiisa baabi'iyaa ou jebiyaa wixii waajibkaana la yimaado waajibay ku tahay wixii sunnada inuu la yimaadana sunnay u tahay inuu marka dhaartii jebiyo shaygii wanaagsanaa uu la yimaado ayb maxaa laga rabaa isaga markaa ka waxaa laga rabaa inuu kafaaro sameeyo maalan waa dhaartay wuxuu ku dhaartay ilaahan ku dhaartay inaanan hebel salaamaynin qof muslima wax lagu salaami waayey yacnii markaas aan meesha oolin taasoo kale marka inuu dhaartaas jebiyo waayo uu qofkii salaamo muslimka ahaa isagana dhaartiisii marka uu ka kafaaro guto kafaaro gud la yimaado kafaaradeedana isagaa sheegi doono dhanna takhyiiray ka tahay dhinacna tartiibay ka tahay dhanka ay takhyiirka ka tahay waa marka horo addoon inuu xoreeyo toban miskiin inuu quudiyo ama inuu toban miskiin dhar siiyo ayb saddexdaa midkou doonuu ka dooro karaa haddii saddexdaas la waayo saddex maalmooduu soomaayb dadka waxaa arkaya marka waxay iska dhahaan kafaar dhaaraan rabaa inaan ka kafaaro guto saddex berisoon maya waxaa ka horeeya saddexda maalmood toban miskiin in la quudiyo hadda annaga addoon mahayne laakiin toban miskiin in la quudiyaa ka horayso laa yu'aakidukum اllahu biاllagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakidukum bima caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiin ayb min awsaطi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba ow ow waa intaasoo dhan adhow marka haddii la waayana faman lam yajidaa timid marka fasiyaamu alaaثati ayaami aymaantu marka macnahaasay iyadu leedahay ayb waxa lagu dhaaranayana waxaa shardi ah inay yihiin magac alle ama sifo ilaahay leeyahay ayb yaa lagu dhaaran karaa wax kale maya laa yancaqidu ma guntan maayo alyamiinu dhaartii ma guntan mayso ilaa billaahi tacaala alla unbay ku guntantaa in lagu dhaarto ow amase bismin magac min asmaa'ihi alla magacyadiisa ka mida ow sifatin sifo in lagu dhaarto min sifaati daatihi sifaadka alle sifaatu daadkii daadka ah sifaadka alle marka dabcan sideeda kutubta caqaa'idka macruufka ku a ah, labaa loo qaybayaa sifatu daad iyo iyo sifatu sifa ficliya sifatun daatiya iyo sifatun ficliya loo qaybiyaa sifa daatiya marka waxay tahay midda aan sifo kastoon mashiica alla aan ku xirnayn sifo allaale sifadii mashii'ada alle ku xirnaatana oo alla uu isku sifeeyo sidii ficliyay noqonay sifaadka ficliga marka waxaa ka mid a ah nusuulka ilaahay soo dego iyo waxaa ka mid a ah risqiga uu dadka siiyo iyo waxyaabahaasaa ka mid a ah. ayb iyo wixii kale marka sifaad ficli aad bay u fara badan yihiin ayb sifaadkaas marka ficligaa ee mashii'ada alle ku xirno ilaahay marku doono uu samaynaayo ayb iyaga waxay leeyihiin eh, eh, dhaarta in lagu guntaa ma arkaan shaaficiyada sifaadka kuwa sifaadka daatiga oon ku xirnayn mashiica aan ku xirnayn oo daa'iman mar kasta alla uu ku sifaysan yahay oo markii ou doonou sameeyaa aan ahayn yacni kuwaasaa lagu dhaaranayaa bay leeyihiin ayb sifatu اlwajhi oo kale iyo wejiga alle iyo gacmaha alle iyo waa صiفo daatiya waaye oo iyadu markaas yani culuwiga alle iyo in lagu dhaarta iyo wamaa ilaa dalika nebigana waa ku dhaari jiray yani waladii nafsi biyadihi iyo ayb allahuma inii acuudu biwajhika iyo wejiga allo ilaahay nebiga uu magan gala iyo waxyaabahaas dhan marka waa jirta markaa wuxuu leeyahay laa yancaqidu lyamiinu dhaartii ma guntan mayso ilaa billaahi tacaala alla unbay ku guntantaa wallaahi oo kale la yidhaha ow bismin ama magac min asmaa'ihi magacyadiisa ka mida oo isaga u gaarka ah alla subxaanahu wa tacaala ow sifatin sifo min sifaati daatihi sifaatka daatadiisa sifaadkeeda ka mid ah cilmigii iyo qudradii iyo wuxuu midka ahaa xaalifka qofka dhaaranayana waa qof mukallafa mukhtaar ohoon la dirqinin hadli karoo naadiq ah dhaarta u qasday afartaas uu leeyahay ninka dhaaranayada waa kullu mukallafin mukhtaarin naatiqin qaasidin lilyamiini waa nin kastoo mukallafa aan lagu qasbin dhaartii doortay naadiqin hadli karo akhras marka dhaar kama suurtoodo qof hadalkaba dhibaa oo hadli karinba qaasidin lilyamiini dhaartiina u qasday ayb waman xalafa qofkii dhaartay bisadaqati maalihi maalkiisa sadaqadiisa yani ku dhaartay inuu maalkiisa bixiyo fa huwa isagu mukhayarun weeyaan mid la khiyaar geliyey bayna sadaqati sadaqadii aw kafaarat اlyamiini ama kafaarat اlyamiin ayb oo sidee yidhi macnaha wuxuu yidhi maalan ama nadar ahaan ha u dhaho ama dhaar ahaan wallaahi baan ku dhaartay maalkayga dhan waa sadaqayna ama ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan maalkaygo dhan sadaqeeyo ayb fahuwa mukhayarun fahuwa ninkaas sidaa u dhaartay ama naadirka nadiray sidaas mukhayarun weeyaan kula khiyaar geliyey la door geliyey bayna bayna sadaqati sadaqadii oo inuu dhaartiisi ama nadarkiisii oofiyo hadday laakiin ku dhibtoonayaan dad markaa xaq ku leh iyadu baab kaley leedahay ayb ayb aw kafaarat اlyamiini ama eh, eh, dhaar kafaaradeed yuu khiyaar uu leeyahay sidoo kale oo inuu dhaar ka dhigo oo maalkiisii uunan sadaqaynina iska haysto kafaarana uu guto kafaar gud la yimaado walaa shaya shay ma ahaanin fii laqwi اlyamiini dhaarta teeda laqwiga ah dhexdeeda shay ma ahaanin walaa shaya shay fii laqwi اlyamiini ma ahaanin dhaarta laqwilyamiinka dhexdiisa muطlaqu اlyamiinna waa sheegnayoo nacam wallaahi balaa wallaahi laa wallaahi iyo wax la midkaa ayb ayb macaani kaloo taas ka duwanna waa lagu fasiray laqulyamiinka laakiin tanaa qaalib aho badan waman xalafa qofkii dhaartay allaa yafcala inuusan samaynaynin shay-an wax fa amara hayrahu hayrkiis amray bificlihi ficilkiisa shaygaa samayntiisa amray lam yaxnad ma dembaabin oo dhaartii kama bixin isagii baa wax ka dhaartay wuxuu yidhi wallaahi ilaahay magaciisaan ku dhaartay inaanan waxaas aniga meeshaas ka soo qaadaynin nin kaloo u diray soo qaaduu yidhi isaga ma dembaabin marka isaga dhaarta waxay ku dhacday isaga inuu wixii sameeyo soo qaado ama uu sameeyo hayrkii hadduu amro ma dembaabayawaman xalafa qofkii dhaartay allaa yafcala inuusan samaynin shay-an wax addoonkayga ma gadaayo uu yidhi fa amara hayrahu hayrkiis buu amray bificlihi kaa samayntiisa hayrkii baa sameeyey marka ayb lam yaxnad ninkii xaalifkee dhaartay ma dembaabin hayrkaas ficilka uu samaynayo kuma uunan dembaabin ayb laakiin masaladaas yacnii nikaaxa ka duwan bay leeyihiin haddii uu dhaarto allaa yankixa fa wakala hayrahu fi nikaaxi inuusan nikaaxsanin buu ku dhaartay maalan qofkaas ama waktigaas oo kale ninbuu wakiishayoo nikaax ii soo aqbaluu yidhi waa dembaabaa markaa dhaar kafaaro ayaa laga rabaa marka wakafaaraة اlyamiini waman xalafa qofkii dhaartay calىa ficli amrayni laba arin ficilkooda korkeeda qofkii ku dhaartay fafacala axadahumaa labadii midkood sameeyey lam yaxmad isaguna ma dembaabin laba shay buu ku dhaartay hal buu sameeyey ma dembaabin labada markuu isku sameeyo dembaabaya kafaar gud laga raboonayaayb say noqonee marka suuradeeda see waay maalan wuxuu yidhi wallaahi laa albasu haadayni thawbayni waxaan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay magaciisa inaanan labadan mara labisanaynin yani macawistan iyo shaatigan ma labisanayo macawisti keligeeda uu labistay shaatigii waa maqan yahay ama shaatigii keligiiba uu labistay macawisti waa maqan tahay ma dembaabayo oo ninkan dhaartiisii waa ku xadgudbay ma la dhahaayo ayb ayb labadooda hadduu macan u gashto ama muratab u gashto waa dembaabaa laakiin macawistiibuu gashtay shaatigiibuu ka dabageeyey ama hal maruuba isla gashtay waa markaa kafaar gud baa laga rabaa wa kafaaratu اlyamiini dhaarta kafaaradeeda huwa isagu mukhayarun weeyaan qofkii ku la door geliyey fiiha iyada dhexdeeda bayna alaaثati ashyaءa saddex shay cidqu raqabatin luqun xoraynteed mu'minatin oo mu'minada aw iطcaamu casharati masaakiina ama toban miskiin quudintooda kullu miskiinin miskiin kastaa muddan yudcimu wuu quudinayaa muddan koombo badar ah ayb oo quutulbaled ah ama waa dharjinaya xataa qasab maaha koombo keliya ee hadduu dharjiyo mainta soo wado hal wejbo uu siiyo hal qadoo kale uu ka bixiyo khalaas bisnaan ayb idcaamka un baa la sheegay ow kiswatuhum ama marshintooda aradbixintooda inuu marshiyo ayb toban miskiin buu marshinayaa hawban hawban hal hal maro ayb wax marka aradku uu ku baxayo ayb wax aradbax noqon karo mid mid hadduu toban qamiis u siiyo qamiis qamiis qamiis uu siiyo ama shaati shaati shaati shaati waa iska ayb imaamadii waa la mid go-a la mid noqon karo wahaakada nacam fain lam yejid haddii uusan helin intaa markaa kafaaradu dhinacaas takhyiir baa uga jiray dhinacan laakiin waxaa uga jiro haddii intaa marka takhyiirkii midkoodna uusan haysanin intaas waa soo gudbayaa marka fain lam yejid haddii uusan helin fasiyaamu ثalaaثaةi ayaamin saddex maalmood soonkooda korkiisa ah fain lam yajid haddii uunan helin facalayhi korkiisa siyaamu alaaثati ayaamin saddex maalmood soonkeed yaa korkiisa ah ayb inay isku xigxigaanna waa fiican tahay ayb laakiin waajib maaha tataabuca ayb faslun fi nuduuri nadariyaalkiiba u fasal yahay axkaamtiisii ayb nadarku marka waa qofka waxa uu isaga isku laasimiyo ayb annuduur waa jamcu nadirin waana qofku cibaado ama shay inuu isku laazimiyo dusha saarta isaga aan awal laazim ku ahayn ayb meeshaa marka maxaa baxayana cibaado awal waajib ku ahayd nadar inuu ku galaa suurtagal ma noqon karto oo salaad duhur inaan tukadaa ilaahay igu leeyahay awalowba kugu lahaaba waxa marka eh, la nadraayo waxay tahay shay aan awal adiga laazim kugu ahayn ballantaas inaad iskugu laazimiso ayb nadarku isaga laba u qaybsamaa nadarulajaaj iyo nadru tabarur labadaasaa loo qaybiyaa nadru wa nadru tabarurin qofku markuu intuu doodo oo kale ayb nadar nadrulajaaj waxaa la yidhaha nadar walba oo sidii dhaar oo kale u baxo ayb naftiisuu rabaa inuu wax ka celiyo inuu alle ah, qurbana ma rabo alle u dhowaansho hadda kama rabo nadar buu samaynaa marka ayb kaasoo kale waa iska nadarulajaaj ayb waxaa laazimaysa marka kafaaratu yemiin ama nadarkii inuu ka soo baxo ayb qofay iska wada hadlaayeen markaasu wuxuu yidhi lilaahi calaya in ilaahay wuxuu igu leeyahay saa iyo saa waxaa waxaa inaan sameeyo ayb w marka inuu la yimaadona waa leeyahay ayb haddii uu la yimaado waaba la yimid haddii uusan la imaaninna kafaaratulyamiin inuu sameeyo nooca labaad nadru tabarurna waa la yidhaha nadrulmujaazaadna waa la dhahaa laba nooco u qaybsamaa nadrulmujaazaadka mid waxay tahay inuu shardi ku xiro iyo inuusan ku xirin labadaas u qaybsamaa shardi ku-xirku wuxuu noqonayaa ilaahay hadduu caafimaadiyo wiilkayga ama gabadhayda ama qofkaas hadduu ilaahay ii caafiyo ilaahay wuxuu igu leeyahay saddex maalmood inaan soomo mucallaq waayo waxbaa lagu xihay shardi haddii shardigii la helo soomkii waa laazimay midna wax tacliiqa ma lagu xihinba qofkii ilaahay nicmou iska siiyey nicmaa ku soo cusboonaatay markaasuu yidhi lilaahi calaya an asuuma alaaata ayaamin ilaahay saddex maalmood inaan soomo igu leeyahay bis nadarkaasna waa laazimay isaguna in lala imaado marka nadarkan dambe nadarmujaazaadka ama nadru tabarurka laba u qaybsamaa shardi inuu ku xiro mucalaq inuu yahay iyo hayr mucalaq munajaz mucalaq labadaas u kala qaybsamaanadarka marka karaaha ku soo aroortay midka mucallaqa ah oo nadarka mucallaqa karaaha ku jirto waxay ugu jirtaa nooc waxaa ku jirta cibaadadan aniga ma samaynayo haddaanan waxaas helin oo kale ayaa ku jirta waa laga fiican yaha marka oo in la yidhaha yacnii ilaahay aad shardi ugu gaashoo tiraahdeed waxaay waxaa haddii aan helo aan aniga soonkaas soomayaa nooc marka waxaa ku jira waa laga fiicanya <clears throat> nebiguna sal ll slam waxa uu reebay xadiidka dhahaayo nadarka ayuu reebay nadarka uu reebay kaasaa culammadu ka xambaara <clears throat> wuxuuna ku cileeyey nebiga sal ll slam inamaa yustakhraju bihi min albakiil qofka bakiilkoo awalba inuu daaca la yimaado aan rabin ayaa kaas wax loogala baxaa oo looga yacnii looga qaataa ayb kan kale marka isaga waa fiican yahay oo aan waxba ku xirnayn mucallaqa aan ahayn ayb والnadru nadarkii yalzamu waa laazimayaa fi اlmujaazaati mujaazaadkii dhexdeeda waa laazima maxaa laga wadaana lagama noqon kara kafaarana male nadrumujaazaadkan wixii u inaad la timaado soonkii unbaa marka dimada kuu saaran adigakorkaaga wالnadru nadarkii yalzamu waa laasimayaa fi اlmujaazaati nadrulmujaazaadka dhexdiisa kii ahaa ayb alىa mubaaxin hay calىa mubaaxin calىa nadri mubaaxin shay mubaaxa nadarkiisa korkiisa iyo wadaacatin daaca nadarkeeda korkeeda ka qowlihi uu yidhaahdo in shafa allaahu ilaahay hadduu caafiye mariidii midkayga jiran falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahy an usalliya inaan tukado ow asuuma aan soomo ow atasadaqa ama aan sadaqaysto wayelzamuhu min daalika intaa waxaa kaga laasimayo maa wax yaqacu ou dhacayo alismu magacii calayhi maaga korkiisa ou ku dhacayo daa tiraadeed marka ilaahay haddii mariidkayga uu caafimaadiyo soonu alle igu leeyahay hal beri haddaa soonto bis waa kaa dhacay marbadaadan tiro iyo sheegin wax magacaas ku xasilaya umbaa laga raba salaad buu ugu leeyahay salaad maxaa ugu yar laba ragco inuu dukada isagii baana marka laazimayo oo isaga sidiis in loola imaado sadaqou sheegay wax un magac sadaqo ku dhacayo ayuu uga fakanaya walaa nadara nadar ma aha nin fii macsiyatin macsiyo dhexdeeda ayb shay macsia ah haddaad nadar ku gasho ma la fulinayo ka qowlihi oo kale weeyaan in qataltu haddii aan dilo fulaanan hebel oo macsuum ah waay falilaahi calaya kadaa ilaahay wuxuu igu leeyahay dusheeda wuxuu ku leeyahay waxaaye waxaa ma la samaynayo marka macsidii ayb oo qofkii marka macsidii la imaan maayo ayb nadarka macsida marka marka uu leeyahay nadrulmakruuha iyo waxaasaa baxaya ayb midkan macsidaas ma la fulinayowalaa yalzamu nadru nadarkii ma laasimayo calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa ka tegistiisa korkeeda ama ow ficlihi xataa mubaaxi samayntiisii kan hore marka miaalkiis waa maxay ka qowlihi laa aakulu macunaya laxman hebel hilib waa nadar marka calaa tarki mubaaxin shay mubaax ah in laga tagaa nadar loo gelaa ilaahay wuxuu igu leeyahay inaanan cunin hilib walaa ashrabu ma cabaya labanan caano ayb iyo ma ashbaha daalika waxa la mida ah. ayb wixii mubaaxana marka wax kastoo mubaaxa marka iska soo gelayo ka kale waxaa weeyaan ficilkana inuu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan hilib cuno ayb waa ficil iyo iyo tarku ficil waxa laga tegaayo shay mubaaxa ah, waay waxa la samaynayo shay mubaaxa ah, waay nadarku ku laazimi maayo waxaasoo kale xadiidkii abu israa'iil yaa loo soo qaataa markuu nadiray inuu xaj aado inuu yacni soomo qoraxda istaa unan fadhiisanin inuunan harsanin waa nebiga yidhi iska harso fadhiiso soonkiina dhammaystir ninkaa nadarkiisa marka wuxuu iskugu jiray shay mubaaxa iyo daaco daacadii baa lasoo reebay intii mubaaxa ahayd ka laabaa la iska dhaaf wax ka laazimaya marka ma leh haddii marka nadarkan mubaaxa la khilaafo oo ninku maalan uu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaanan hilib cunin ee hilib ou cuno kafaaratu yemiin ma laga rabaa mase kuma laazimayso waa isku khilaafeen marka fuqahada ayb qaar kafaaratulyamiin baa waajibaysay dhaheen baqawina kaasuu rajaxay madhabka raaficina waa ku raacay imaamu nawowi laftirkiisa minhaajku saasuu u rajaxay laakiin rawdatu daalibiinka iyo asalkeedaba cadamu lusuum wax kafaara inaynan laasimaynin ay rajaxeen marka madhabka dhexdiisa masalada khilaaf ka joogaaba laakiin sida kolley kutubta u badan tahay kafaaratlyemiin inay laazimaysa